iyo sharafcii heeda hooyaday ulmadu ka digriye cawiye subaho bulshadu ka dhextume shaduna ka dhaxtume cayaarahow kulanta waana wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meeloo joogtaan si walbadinoo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikhda wax ku aaseysantahay shan labaatanka bisha sebtembar sanada laba kun qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada uu si guud dunida u saameeyey waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ay soo saartay hay-adda arrimaha cimilada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay ku sheegayso in sanadii la diiwaan diiwaangeliyey heerkulkii ugu sarreeyay oo dunida waad maqli doontaan warbixinta waxaan kala soo qaadan doonaa hay-adaha xuquulisaanka oo maraykanka ku eedeeyay inuu ku fashilmay inuu markaa magdhow siiyo dadkii dhibanayaasha ahaa ee ciraaq lagu dhibaateeyey intii ay maraykanku ciraaq ku sugnaayeen waad dhegeysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan shiinaha oo isagu markaa diiday eedeynta kaga timid filibiin ee ku aadan inuu kusoo xadgudbay badda lagu muransan yahay qodobadaas kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ah, warar gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale ku soo dhowaada barnaamijka kulanka k nn Thank you. malc dhulkuu ku jiraya ilaacruubu kaliirdaay malalac dhulkuu ku jiraya ubalca shaqaagii haliskeli naaftayde love. nasibkuhu goobi maayo hantina waxba waa imayni hadda aan dhammaynay ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhammaynay ku jar hadalka ku jar jar hadalka hadalka ku jar marero hawrilan hariiriya igu diiq midooda marera hawrilan hariiriya sheegini hayaankuna geedi weye carraadna ka yaabi mayne horseedku abaar ma sheegini hayaankuna geedi weye carraadna ka yaabi mayne hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar jar hadalka hadalka ku jar hadhimanhanad geesiil kara hawlkara oo de na heliyo xiriir karaa karawde jar yeeray kale ayay iswadaarsadeen fanaaniinta xasanaan samatar iyo shankaroon axmed heestan oo ay ku wada luuqeynayeen erada heestan waxaa iska le baan maxamed cali kaari laxankana axay xasan aadan samatar ayaa leh waa heysii la qabtay kuaaoqoaaaaaankii daafurban noogu ahayd barnaamijka kulanka k n maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagarana dhegeystayaal aynu ku bilaabnae gobolka hiiraan qeybo kamid ah waxaa markaa abaabulka dhan al-shabaab ka wada gudoomiye hore gobolka hiiraan cali jeete cismaan oo isagu markaa kamid ah xubnaha ugu firfircoon laguna ogyahay inuu kamid ahaa dadkii bilaabay halganka iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab muddo sanad ka hora cali jeete waxaa uu la kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool qeybo kamida ah gobolka hiiraan uu kala hadlay inay markaa kala qeyb galaan dagaalka isagoo sidoo kale warbixin ka siiyey kulamadii uu soo qaatay madaxweyne xasan sheikh oo isagu u igmaday inuu qayb ka noqdo dagaalka dhanka al-shabaab waa kan cali jahite cismaan ilaahay naxariistii jannaha siiyo intii dhimatay kuwii ku dhaawacmayna allaha u boogadhayo laakiin waxaa igu ballana oo wacad ilaahay igu ah inaan u aarayo tacsiga ama maamuuska nabadoonkii allaha u naxariistee maalintii inankan allihii abuurta beenta ka sheegaya aan ceel qooxle raggii ku dhintay waxaa ugu maamuus weyne ama ugu daweyne rag badan baa ku dhintay laakiin nabadoon cilmi hagar ilaahay ha u naxariisto maanta arrinkaasaana isugu nimid iyo arrimo kale anugu horta dhaqan ahaan maalin baan ka dhaartay inaan shabaab walaxuu diloo dambe ka tacsiiyo dadkii ku geeriyooday ay u dembeeyeen la dilay waa u ha u tacsiyin mayno ilaahay naxariista jannaha siiyo intay dhimatay kuwii ku dhaawacmayna allaha u boogadhayo laakiin waxaa igu ballana oo wacad ilaahay igu ah inaan u arayo haddii ilaahay idmo waxaan idanka ilaahay ku suuragelin ma suuragalaan haddii alla idmo waxa ballan ilaahaya inaanan tacsi meella soo istaagin toban iyo shantii sanay dadka nagu hordilayeen oon tacsi diraynay haddaysan waxbaba garanayn dee in gacan laysaga dhuftay noqoto sooma haddana waxaan rabaa sida xildhibaanadu u sheegeen annaga shirkii dhuusamareebeedaan ka nimid shirkaas wuxuu ah shir looga tashanayo nimanka ashiyaadiinta sidii soomaaliya looga saari lahaa waxba kala qabsan nimankaa in soomaaliya laga saaraa loo baahanya waxaan filayaa sanadkii tegey bishii juun lix iyo tobankeedii xabaddii ugu ku ridnay nimankaa waa sanad iyo bar baan maran xabad ku ridaynay maana difaac ku jirna ahayn soo ma intee la egaan difaac kusii jiri karnaa waa lagu wareera difaacooda waxaan idiin sidnaa oon annagoo adinka idin matkalayna soo qaadnay shabaab in lala dagaalamo inaad nala qaadaanna waa rabnaa shabaab nimanka laydhaha shabaab muslin maaha oo oo aadami maaha oo yacni waa arxanlaawayaal waa mucjiso ku soo korortay adduunka waa kuwo loo isticmaalaya diinta islaamka inay halleeyaan eeg nin baan maalin diyaaradda wada raacnay isku kursaan ogna waa sheekaysanay waa dadkaas erifdii laba kuroo yaryar baan oo wiilaa gadaashiisa taagtaaga fadhisooo isagu u dhalay waa sheekaysay wiilashuu iiga sheekiyey nimankaanay u galeen shayaadiinta inta ka soo kaxeeyey oo telefishin guriga u soo dhigay buu cajaray muustiga ugu ridayno cajaray muustiga ugu riday hadda waa ruuya alxamdulilah waxay fiirsadaan kuya cajaradii muustigaay fiirsadaan alxamdulilah waa ku darayaa fiiri meel lageey diinta islaamka diinta laga caruraya meeshii diinta islaamka geeya soo maartaan war dad boqolkiiba boqol muslimaanae kuwa diinta ma ka celinaa war diinta islaamka mau helinaa war lafeenna ma ka ilaashanaa yaa haddii ilaahay idmo haddii ilaahay idmo allahu akbar allahu akbar aadaad u mahadsantihiin eryadana ku noolnahay degmada jaalaqsi degmada boolo berde degmooyinka kaloo dhan haddii nimankaa diintaa la sheego dadku way istaagayaan laakiin beledweyne maya ma istaagayso yaab degmooyinka beledweyne ugu liidata darri yale waa moogtaadi waxaa jira waddankan la yidhaha indonesiya waa waddan jasiirad koo kooban ah jasiirad ka mid ah dadku hadday dhintaan lama aaso bannaankaa lagu hayaa markay dhacabaan qofqoftooda bannaankaa lagu hayaa waxay aaminsan yihiin dadkaani inay nool yihiin ee ay xanuunsan yihiin ayay dadkaasu aaminsan yihiin cuntay siin waxbay ku soo haynayaan bahayada wax ku jiidayaan munaasabaday u sameeyaan xafladaha qalfooftooday ka qaybgeliyaan wallaahi iyo bilaahi talla markaad reebalweyne u fiirsato noocaasay u dhawiyeyno war kuu soo sheegi maan dhagarqabaha intuu ku jiraa kumale ayagu tilaab ka qaadi maan macarkuu joogo yuniformka gashan bee isdhex guurisa markaad argtaba waa meel yaab leh waan u soo jeesan doonaa haddii alla idmo waxaan hadalkayga ku soo xirayaa wakhti badan ma jiro waxaan cilaaminaynaa dagaal lala gelaya al-shabaab hoos ma loo dhahayo waxaa codsi ah haddii alla idmo cadowgiinna inaad dishaan deegaamadiinna ka dheeraysaan soomaaliya ka saartaan aakhiridiinna aad waxtarataan anigana wiil idinka dhashayaan ahay dagaalka shabaabna anaa bilaabay oo waa ogtihiin mala hilinaya ya mar labaad waad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyaddu maxaasuu yimid dagaalka shabaab inaan hogaamiye un ila adinka haddaana taageeradii keli qolo kaloo soomaaliyana taageera ka hela nabaaga amase waa layla gelaya dagaalka cali jayti cismaan gudoomiye hore gobolka hiiraan ayuu ahaa oo isagu weli abaabulka dhan al-shabaab ka wada qeyba ka mid a ah gobolka hiiraan xilli markaa la filayo in gulufka dhan al-shabaab laga bilaabo deegaanada ay kaga sugan yihiin weli gobolka hiiraan dhinaca kalena hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa waxa ay digniin ka muujisay in markaa musiibooyin dabiiciya ah ay dhici karaan si gaar ah in la filayo bilaha oktoobar iyo november in markaa ay imaan karaan xaalado markaa ka duwan kuwii hore si gaar ah waxyaaba ay sababeen isbedelka cimilada oo keenay in la helo markaa roobab ka badan kuwii intii hore di'i jiray qaarkoodna laga yaababa inay markaa dabaylo wataan si gaara ah dabaysha loo yaqaano elnino oo iyadu qeyb ka ah kuwa markaa marka isbedelka cimiladu dhaco ama roobabka mihigaanka da-aan qeyb ka ah kuwa saameynta yeesha agaasimaha xarunta qaran ee kadigista halis wadareedka ee hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka khadar sheekh maxamed nuur ayaa uga digay guud ahaan dadka soomaaliyeed isagoo markaa faray in lagu baraarugsanaado in sida la qiyaasayo ay wax badan iska bedeli karaan marka la eego xilli roobaadka la filayo bilaha oktoobar iyo november roobka dayrta waa kan agaasimaha xarunta qaran ee kadigista haliswadareedka ee sodma khadar sheekh maxamed nuur bismillaah eh, asalaamu calaykum runtii eh, waa mahadsantihiin waxaan hadalkayga ku bilaabayaa horta afeef ah in eh, bulshada soomaaliyeed ay aad yani u baahayso akhbaartan maanta aan sii deynayno runtii waxay badbaadin kartaa naf iyo hanti intaba waxaa isa soo taraaya xaaladan la yidhaahdo elnino oo micnaheedu uu yahay qoyaan tiro badan oo yanii xilli roobaadka deerta ah sii murjinaya oo roobka xadigii la heli jiray xaddi ka badan oo aad weliba ugaga badan oo aan isleenahay hadda sida marka saadaashu ay sheegayso inuu saddex jibaar oo kale eh, la egyahay oo micnaheedu yahay meelaha aan xataa webiyada ahayn in laga filahayo eh, fatahaad camimta dalka oo dhan eh, taas oo gaarsiisan ilaa iyo laba mitir sare u kacaya biyoah taasi waxa ay dhacaysaa marka ay roobabku goor hore bilowdaan bisha oktoobar ee fooda nagu nagu soo haysa hadda waxaan u malaynayaa in ka yar asbuucin inoo jirto taasi waxaa marka dhici doonta in biyuhu ama roobabkaasi ay socon doonaan saacado ka badan saacadihii ay di'i jireen maalmo ka badan maalmihii ay ku di'i jireen oo weliba xiriir ah sidaa darteed biyaha maanta roobka maanta da-aa uu meel dhigo kii berita ku gaarhaya waxaa ku gaarhaya kii caawa sidaa darteed bulshadu inay ka feejignaato oo ay goor hore ka sahan dayato meelaha tusaale ahaan webiyada agagaarkeeda bulshooyinka degan waxaan rajaynaynaa in wadiiqooyinkii ay yani mari lahaayeen oo badbaadada ahaa aynu u tilmaano waxaan ka rajaynaynaa inay idaacadaha had iyo jeer la socdaan sidaa darteed maanta e, warkan jaraaid ama akhbaartani waxay ku saabsan tahay digniintii e, aanu isleenahay waxaan e, ognahay oo aan Eh, xaruntan bixinta digniinaha haliswadareedka warbixinteeda ay noo sheegaysaa in hubaashu ay tahay boqolkiiba shan iyo sagaashan in ah oo micnaheedu yahay suurtagalnimada in ay xaaladaasi dhacdo inay aada u sarayso sidaa darteed digniintani waa ha loo qaato digniin muhim ah oo ha la gaarsiiye dadka wanaagsan codkaas aada maqlayseen waxa uu ahaa agaasimaha xarunta qaran ee kadigista halis wadareedka hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka ee sodma khadar sheekh maxamed nuur oo isagu markaa ka digayay waxyaabo markaa laga yaabo inay dhacaan oo ay keeni karaan isbeddelka cimilada si gaara ah xilli roobaadka la filayo bilaha oktoobar iyo nofembar ee nagu soo food dhinaca kalena wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu doonaya markaa in bulshada ay qeyb kaga noqdaan aragtiduna ku biiriyaan wax ka kabeddelka dastuurka si dastuurka loo soo gabagabeeyo oo muddo badanna markaa aanu qaadan sida muuqata waxaa lagu guuldaraystay in dhowr jeer ama dhowr muddaxileed oo hay-adaha dowladda soo maray ama xukuumadihii dalka soo marayba inay wax badan ka qabtaan arrimaha lagu kala aragduwan yahay ee dastuurka si loo dhameystiro xukuumaduna marka uga baxdo isqabqabsiga iyo waxyaabaha uu muranka ka jiro wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya muumino sheekh cumar ayaa waxa ay markaa furtay madal ay kasoo qaybgaleen qaar kamid a ah aqoon-yahanada iyo dhalinyarada bulshada qeybeeda kala duwan si ay qeyb kaga noqdaan kuna biiriyaan aragtidooda ku aadan dhameystirka dastuurka iyadoo sidoo kale ka hadashay marxaladihii uu soo maray dastuurka iyo haatan sida ay wax u socdaan maanta halkan waxaan u joognaa eh, xog iswaraysi waan iska waraysanaynaa arrimaha uu maanta u marayo eh, dastuurka waad ogtihiin dastuurka maanta eh, marxalado badan oo kala duwan oo soo maray oo aada u kala duwan haba kala adkaadaano duruufo badanna wuu soo maray marxalado badanoo caqabado badan oo jirna wuu soo maray aniga in idinla hadlayo waxaan ka mid ahaan jiray guddiga madax banaanaa dib oogiista hirgelinta dastuurkaan ka mid ahaa nasiib wanaag haddana waxaan ka mid ahay eh, wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka eh, waxaan aada ugu faraxsanaha runtii maanta eh, wixii caqabadahu jiray oo hortaagnaan jiray oo mar waliba laisku dhibi jiro ahaan jiray inuu ahaa waxaa ka maqan xubnihii ka maqnaan jiray guddiga Eh, madaxa banaanaa la dhihi jiray eh, waxaa ka maqan xubniyaa ka maqan ma dhammaystirno dastuurkan ma dhammaystirmi doono dastuurkan maanta guusha ugu weyn ee wasaaradda cadaaladda ay gaarto waxay tahay xubnihii matali lahaa eh, guddiga madaxa banaanaa oo ka maqnaa lixdii xubnood inay kusoo biireen oo lagu soo biiriyey waa runta guulaha ugu weyn ayay ahaayeen ee wasaaradda ay gaartay waxaana filaynaa maanta in uu dhammaystirmi doono dastuurkan meel fiicanna uu gaari doono waxaa maanta nasiib wanaag ah madaxweynaheeni xasan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo muxuu ahaayeen mar weliba oo waxa ugu horeeyaba ma uu ka hadlaayaba uu noqonaayo inuu yahay dastuurka in la dhammaystiro tan ugu horeyso tallaabta ugu horeyso qaadaha waxay ahayd in laga ciribtiraayo khawaariijta wadanka laga ciribtiraayo waatuu maanta u taagan yahay uu joogo duur cidlo ah uu ka tegay u dhammaystiro uu ciribtiro teeda labaadna ugu jirto waxay tahay dastuurkan inuu dhammaystirma si wadankan loo helo dastuur laysku maamuli karo muxuu ahay layskuna xukumi karo inuu noqdo waa labada muhiimka ah oo maanta u taagan yahay inay tahay annagana waan ku faraxsannahay maanta waxaan u taagannahay garabkiisaan nahay sidaan waxaas aan ku dhammaystiri lahayn maanta dhammaantiin meeshaan waxaan isugu yeerna waxay tahay sidii maanta meesha uu maraayo dastuurkaanayti inaan iska xog waraysano meel fiicanna inaan marsiino waxaa kaloo guulno ah sagaal xubnooday ahaayeen armihii wadaxaajoodka siyaasadeed laysku haystay maanta waxay maraysaa in shan xubnood maanta guul fiican laga gaaro oo lagu heshiiyo laysku afgarto afar keliyaa dhiman waxaan rajeynaynaa sid ugu dhaqsiyaha badan ayadan afartana inay dhammaan doonto saasaan ku hanweynaa insha allah in guushaas la gaari doono dhammaantiina waxaan idinka filaynaa rayigiina iyo taladiina iyo isxogwaraysigaan aan isku waraysanan meeshaanan isugu nimid iyo meesha maanta marxalada inuu marayo dastuurkana inaan iska xog waraysano wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda soomaaliya ayay ahayd oo iyadu markaa daafurtay kulan isxogwaraysi ah oo looga hadlayay arrimaha ku aadan in markaa waxyaabaha lagu kala arag yahay ay bulshadu aragtidooda ku biiriyaan si loo dhammaystiro arrimaha dastuurka oo weli wax badan ay ka harsan yihiin weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan knn waad nagala socotaan dhegeystayaal bulshadu ka dhex tumee cayaaraha sharafay heedahooyada weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan k n n oad nagala socotaan dhegeystayaal haddii aynu eegnana markaana majalada lagu magacaabo the waa india forbes waxa ay markaa soo saartay warbixin ay ku sheegayso tobanka kambani ee caalamka marka la eega haatan dhaqaale ahaan ugu badan waxsoo saarkoodana uu dunida ku baahay kambanida waxaa ugu horeeya oo kaalinta ugu horeysa ku jira kambaniga lagu magacaabo apple oo isagu mareykanka laga leeyahay waxaana markaa uu ka mid yahay kambaniyada ugu dhaqaalaha badan caalamka kambaniyada ka shaqeeya marka la eego waxa uu ka shaqeeyaa horumarinta arrimaha teknolojiyadda saarka taleefanada casriga ah, iyo waxyaabo kale waxaa lagu qiyaasay dhaqaal ahaan waxa haatan marka uu haysto kambanigan laba dhibic toddoba trilyan waana lacag markaa aad u sareysa qiimo ahaan marka la eego dhanka kale waxaa booska labaad ku jira microsoft oo iyana ka shaqeysa isla arrimaha tiknolojiyadda horumarinta softweerada kombyuutarada iyo waxyaabaha kale ee markaa tiknolojiyaddu uun hoos yimaada iyana waxaa lagu qiyaasay dhaqaalaheeda laba dhibic saddex trilyan oo doolarka mareykanka ah oona lacag aad u badan marka la eego kambanigan dhaqaale ahaan waxaa asadka ama hantida uu haysta marka la fiiriyo waxaa kaloo kamid ah sacuudi aramco oo iyana sacuudiga laga leeyahay kaalin saxeeda ku jirta kambanigan waxa uu ka shaqeeyaa wax soo saarka iyo horumarinta arrimaha gaaska iyo sidoo kale ee shidaalka iyo waxyaabaha kale ee hoos yimaada dhaqaalaha uu haysta waxaa lagu tilmaamaa kambanigan laba dhibe laba trilyan oo dolarka mareykanka alphabet ama google ayaa kamid ah kambaniga ku jira kaalinta afraad tobanka kambani ugu horeeya caalamka dhaqaal wuxuu ka shaqeeyaa google teknolojiyad iyo waxyaabaha kale ee hoos yimaada waxaa dhaqaalihiisa lagu qiyaasay hal dhibic lix sidaas oo kale amazon ayaa kamid ah oo iyana ka shaqeysa arrimaha loo yaqaano electronic commerce ama e commerce hal dhibic saddex trilyan ayaa dhaqaanihiisa lagu qiyaasay waxaa kaloo kamid ah kambaniga lagu magacaabo indevedia oo asna teknolojiyada un ka shaqeeyana hal trilyan ayaa lagu qiyaasay lacagta uu markaa heli karo ama dhaqaalahaan u haysto waxaa kaloo kambaniyada kale kamid ah parkshire hathway oo isaguna ka shaqeeya arrimaha maalgelinta siddeed bilyan ayaa lagu qiyaasay dhaqaalahaan sideedaad waxaa ku jira kambaniga loo yaqaano waa h s p c holdings oo isana ka shaqeeya arrimaha bangiyada iyo dhaqaalaha horumarintooda bilyan ayaa lagu qiyaasay dhaqaalaha kambaniga u haysto tasla ayaa ku jira kaalin sagaalaad oo isna ka shaqeeya arrimaha horumarinta waxyaabaha loo yaqaano automativeka bilyan ayaa lagu qiyaasay dhaqaalaha kambaniga tesla u haysto waxaa tobanaad ku jira meta platforms oo iyagu isugu jira arrimaha facebook iyo waxyaabaha kale kuwa ka shaqeeya shirkadaha iskale ama shakhsiyaadka leh social media ayayna inta badan horumariyaan abiska laga isticmaalo ama applicationada dhaqaalihiis waxaa lagu qiyaasay toddoba boqol shan iyo lixdan bilyan oo dollarka mareykanka waana dhaqaale ahaan marka la eego xaddi aada u badan waana tobanka kambani ee loo gartay inay yihiin sanadkan inta haatan aynu ka joogno bisha sebteembar in markaa ay yihiin kambaniga ama kambaniyada ugu horeeya dhaqaale ahaan iyo waxsoo saarkoodaba dunida ku baahay dhinaca kalena madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa madaxweynaha azerbaijan ilham olivier xilli markaa ay jiraan dhibaatooyin kasoo cusboonaaday gobolka nagorno karabakh oo laga soo saaray kumanaan kun oo dadka armeniyaanka ah ay isaga soo baxeen maadaama laga cabsi qabo ee marka la eego dhibaatada ku aadan in mar kale ay soo cusboonaadaan iska horimaadyo dhexmara dalalka azerbaijan iyo armenia gobolka nagorno karabakh waxaa soo noqday khilaafaadka u dhexeeya dalalkan azerbaijan iyo armenia iyadoo markaa la aaminsan yahay in xukuumadda baaku ay kaga adkaatay dagaal ka dhacay gobolkaasi nagorno karabakh dhinaca kale erdogan waxa uu markaa booqday uuna markaa kulan la qaadanayaa hogaanka wadankaasi marka la eego azerbaijan uu kala hadlayo arrimaha ku aadan sidii loo xalin kara dhibaatooyinka jira in xiisada la dejiyo sidoo kalena la dhameeyo khilaafaadka inkastoo turkiga aanu dhexdhexaad ka ahayn colaada gobolka nagorno karabaq oo isagu si cad u taageerayay marka la eego dalka azerbaijan uu ka taageerayba dagaalkii ay la galeen armenia taasi oo keentay in gobolka nagorno karabaq ay fursad badan u helaan ama awood badan u helaan inay la wareegaan oo inta badan sidaa ay guushu ku raacday marka la eego dalkan azerbaijan madaxweyne rajab dayib erdogan waxa uu sidoo kale la kulmayaa xubnaha kale ee ku jira xukuumadda uu kala hadli doono sidii ay markaa u adkeen lahaayeen amniga guud marka la eego dalkooda iyo sidoo kale inay mar kale ku far adeegaan inaan gacantooda laga bixin gobolka nagorno karabakh waxaa ugu muhiimsan waa in master erdogan raadinayo in dalalkan si nabadgelyo ah ay ku wada joogaan walow khilaafka gobolka goorno karabakh uu noqday mid joogto ah oo marka la eego soo noqnoqday waxaana dhowaan dagaal ka ba qeybo ka mid a ah xadka dalalka armeniya iyo azerbajaan oo la aaminsan yahay in inta badan isku haystaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ugu weeweyn yihiin ay kamid yihiin gobolka oo ay colaadooda ama khilaafkooda uu ahaa mid soo jireena ah. weli barnaamijka kulanka adeegsanaysaan k n n nagala socotaan dhegeystayaal fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network home. dhegeysanaysa fanaanada faadmo cabdulaahi kaahi mandeeq ereyada laxankaistan waxaa iska leh abwaan cabdulaahi sooraan taariikhda la qabtayna waa kun sagaal boqol sideed iyo lixdankii dhaxtaalka barnaamijka kulanka inay ahayd heese kale ayaa noo socda iyo warbixino kale balse markan waxaad ku harataan xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud adan ayala diyaara mahadsanid cabdicasiis waa isniin taariikhduna waa shan iyo labaatanka sebteembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol lixdan iyo sideedaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan sagaashan iyo toddoba cisho haddii la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah. maantaoo kale sanadkii labada kun iyo lixdii maxkamadihii islaamka ayaa magaalada kismaayo ka qabsaday isbahaysigii dooxada jubba maantaoo kale sanadii labada kun labayo tobankii ururkii xisbul islaam ayaa shaaciyey inay ka baxeen al-shabaab maantaoo kalena sanadii kun sagaal boqol sideed iyo tobankii dowladii baraasiil ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhanahaa dowladii austariya maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol hogaamiyaashii xilligaasi ee dalalka jarmalka iyo talyaaniga adlof hitler iyo benito mussolini ayaa ku kulmay magaalada munij iyagoo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dagaalkii labaad ee adduunka maantaoo kale sanadii kun sagaal boqoliyo kontonkii ciidamo ka socday qaramada midoobe ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada siyool ee caasimada dalka kuuriyada koonfureed maanta oo kalena sanadka markuu ahaa kun sagaal golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa cunaqabateyn dhanka hawada ah saaray dalka ciraaq ugu dambeyntiina maanta kale ee sanadkii kun sagaal ururka taalibaan ayaa la wareegay caasimadda waddanka afghanistan ee kaabul guud ahaana waageynta xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way maasan tahay luul oo nala socodsiinaysa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay ugu dambeyntiina cilmibaarayaal ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan in markaa la diiwaan geliyay dunida sanadkii lasoo dhaafay heerkulkii ugu sarreeyey arrimaha oo ka dhashay isbeddelka cimilada iyo waxyaabo kale oo markaa ay dunidu markaa dadka ay sameeyeenba bishii maaj waxaa markaa heerkulka uu gaaray sagaal iyo soddon digrie celsius ama boqoliyo laba dhibic farenheit waana in ka badan inta sidaa caadiga ee normalku uu ahaan jiray cilmi baaristu waxay sidoo kale muujineysaa in la diiwaangeliyey heerkulkii ugu sarreeyay oo markaa dunida loo diiwaangeliyey bishii maaj sanadii hore laba kun laba iyo labaatan dalal badan ayaa waxaay la daalaadhacayeen kuleyl daran oo aada uu markaa u saameeyey qeybo badan oo kamid a ah dalalka reer galbeedka iyo kuwa yurub oo markaa uu saameeyey kuleel daran oo jira wadamo badan oo kamida ah kuwa dhaca qaaradda yurub iyo dalal kale ayaa loo diiwaangeliyey heerkulkii ugu sarreeyay ee markaa dalalkaasi ay wajahaan taariikhda inta la ogyahay iyadoo waxyaabahaas oo la leeyahay waxaa keenay isbeddelka cimilada ama human activity waxa ay dadku sameynayaan oo ay keenayso inay markaa waxsoo saarka warshadaha hawasaqowga iyo waxyaabo kale oo dunida dadku ay sameeyaan inay ka dhashaanba isbeddelka cimilada si guudna ay markaasi sababaan in marka la eego laisbarbar dhigo sanadihii lasoo dhaafay sanadba sanad ka dambeeya uu sii kordhayo heerkulka dunida iyo waxyaabaha ay sababaan si guudba isbeddelka cimilada markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay ayadoo shabaab dhiigga cabadhooban yahay ciidda dhibka shacabku waagii baryaba dhiilla yahay taagan dhimashadu xadhaaf noqotay iyo dhaawac iyo maydku boobkiyo dhicii gaaray meel ruuxna dhiga waayay ayagoo wadaniyeen dhab iyo sheegta qarandhawryo ka dhaadhiciyey soomaalidii beenaan lagu dheefin qof waliba wuxuu meel dhigtow qaadan dhaxalkeede taallada kuwii dhaqi jirow cee ma wanaag goysaye gacaaliyo xigaal gudubtay warkalamaana war ma haysiine gabagii macawislaydon qaybtiisii koowaad shala qaadanay qaybtii kalaan idin haya dadkay weydiinaya ninkay sameeye gabagana abwaan mujaahid xasan afra xasan faalaa layidhaa war waxaan maqli jiray hadii lagu faduuliyo laysma feere maantae fartaa laga jawaabaa haddaan kuu fasira taafaalka bakoorada warwarkaa ku soo boodina xasan faal wuxuu yidhi hadallada gurucantaa mudday nugu gujeeyeen muddaan godannay oo godannay oo gaajo soco weyne iyaguna intay gool qasheen gibil casaadeene maantayse xaga gowlaliya garas cunayaane nabsigay galeen baa raggaa dhigay gabaahiire gashigay qabaan baa ka badan geedahaa baxaye baryay gowraceen odayo iyo geesiyaal badane godobaan qabo anigoon waqeedgeedka cidu keenin oon gaysan eed bay indhaha igu gubaayeene anna aan galaayuusi jiray guursimoo kale eh oon gunuunuc mooye kalaan gaysanoo odhane guudka saad u jirtay in badan igu ganaaxeene garka oo sunnaa bay jeel ku geliyeene guhaad iyo maxaan ciil dartii gaar isula shawray maxaan labada gelin maalintii geesba kolu jeestay galab iyo habeen iyo maxaan goorna ladi waayey duulkani guryahanagii ayay nagu gumaysteene waa gargaar ilaahay haddii geeshkii noo kacaye allaylehe gar weeyaan inaan garabka siinaaye allaylehe gaddaan sugahayay galabta joogtaaye guullee dagaal maanta yuu noo gudboon yahay kol haddii garkaa iyo garkaa guluf la heenseeyey oo gugacsidiisii shuftadii jayshku ugu guuxay oo weerar galay nimankii baas laguna guureeyey geesahana laga maray mudday gorodda taageene waa inaan gafuur duubatada gebagabaynaaye godadkooda annagaa naqaan tuuga garar leeye geedkay ku dhuuntaanba waa garan karaynaaye gardaroolayaalow muddaad goolka dhaliseene godob iyo muddaad eeda badan naga gelayseene maantoonkaa golroonaannay waa guulla mahadiiye aaye waa garangar maalmaha ah, adduungelinba waacayne gashigaad qabteen midhihii waad guranahaysaane guraabaaska joojiya rag waa kii gegsi lahaaye war nimankii waxay ka maraysaa wax dhambaagumaadeen kugamood falaysin wa garsoori lahay waxay ka gudaayaan gashigoodii weye hadda hadda hadda hadda gurigiinu ba'ay warbashiira waxaad ka tagtay kafuur duubatayo indhaha good ku xidhataba gardarooy gardarooy godkaagii wataa lagugu soo galay war waxaan maqli jiray waa gar waa gar waa garilaa nin waliba wuxuu gaystay baa laga gudayaa aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi gowraca walaalkayd gaarhayow gibiilkay xanuune gaarhayow aanu ku garawne gaarhayow geyiga ilaali war waxaan kaloon maqli jiray oo shacabkii khawaarijta kumaysan jireen maanta joogaan gacmahayga waxaan laaboon xadhi ku giijaaba garhka iyo waxaan labada low meel isugu geeyey galladaan sugayn iyo wakhtigii wayna soo galay oy godkaagii wakaa lagugu soo galay aryaadhaha khawaarij iyo kaan wax maqlayna waa tii hore loo yidri ciidamadaynu eh. gefka uma dulqaataan eh. gardarrada ma yeelaan eh. geerida ma diidaan gallaadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye war abdulow wali ku tabtay guma ololay la goollaynayaan godin aflay kulaa goobayaan geedkaad gashaba way goynayaan guusha iyagaa leh galadaan sugayniyo wakhtigii waa ina soo galaye gobanimaadayada geeshka haye waxay ku hayaan ina garab gashaan galadaan sugayniyo wakhtigii waa ina soo galaye war ku tabtay xubka adowga guba waa kuwa gurto gooriyo ayaan gu'la rooraye gobanimaadayada geeshka haye waxay ku galan waad inaad gudaa haddaan sugayn iyo wakhtigii wayna soo galay aryaadhahasamigay cabdulloh yaabayna wuxuu yidhi how kuwaan dadku ka raxsaadeen yaa keena kaalmaaday heelaan kuwaan dadku ka raxsaadeen yaa keenay kaalmaaday heelaan galadaan sugayn iyo wakhtigii wayna soo galaye warkalamaana war ma haysiine eh. waayahan daafaha iyo meelaha dagaal ka socdaad meeraysanayseeno muqdisho war kama haysaane eh galaanba waa loogu galay boohu dhabarjabin ba isku dayeen warwarkaa dhexgelina kuwa badanoo soo qaxay ayaa magaalada ku soo dhuuntay guryana kiraystay oo degay sidii dadkii kadibna hawshii lagu aqoon jiray ayay is yidhaahdeen dib u bilaaba bumbatuur iyo bastoolad kugaadayna bilaabeen kii koowaadoo bastooladii wax ku gaadmaagay waa la dhigay raadkiisiina waa la dabagalo gurigu ka soo baxaa la ogaaday ciddii ka kiraysatayna waxaa la yidhi adinku ma lihdin guryaha ciidamadu ka mid yaha maanta laga bilaabo kii ku xigayna bumbatuuruu maagay inta laga daba isagoo ordaa asagana jeegada la soo qabtay ninkay gurigaa ka soo baxdaana layriyo xaynka fuurraxuni guri ay ka buuxaan buu geeyey ayagana dhammaantood waa la soo qabtay gurigiina waa lala wareegay marka guryihii dad uga kiraysta sidii dad caadiya ah, dowladdaa la wareegto hantideeda ku biireen maqanii baa ka dhacday waar kuwaa ninkii ka kiraystay wuxuu yidhi bad baan galay allaylehee bad baan galay iyo ceel gundheeroon gundhada fariisti war ma lacag jeclidiiyo eeday war dadku ayagaa falane meeqasana la dhahay hayo qofkaad guriga ka kiraysanayso iska fiiri ubow dadka maxaa looga yaqaana masbad baa ku taalla haye ka kiraysa aduu guriga garnayl marya soo guntaday war waxaa hore loo yidhi intuu shabaab kuu jiraa buumbada kuu jirtaa marka haddii gurigaada ku soo ama guriga qarxaya ama waa lagaala wareegaya oo haddama waxaadna leedahay inta shabaab idiin jiraa gurila'aantuna idiin jirtaa war dadka ku marmarsiyoonaya ma ku taala meeqaa la dhahaya garawaa guriha ka kiraysan aryaadhaha war ma haysiine raysul wasaare xamse waxa uu la kulma jaaliyadi soomaaliyeeda maraykanka joogtay waa dhintay waa ganacsadeen miyuu mar kale yidhi war annagu haddaannu soo noolana idinku waa noorshiin amuu yidhi war sida bini'aadanka u dhaqma ma yidhi aryaadhaha warkaan dhex gelinine raysul wasaaruhu waa ka yaabiye soomaalido u qudbeeyey wuxuuna yidhi haddaan ka hor waagii tataarka baqdaad waxaa ka dhacday in dadkii oo la dullaysta oo la bahdilo fayl la soo geliyo ka kadibna gabar yar inyuu timida tiri dhammaantiin fooraarsada si aan qoortiinna u gaaro ka kadibna ay tiraahdo seeftiyaad iska soo ilaabee sidiinaan sii ahaada ka kadibna inya seefti soo qaadata dhammaantoor madaxii uga wada jartay yakoo sida u fooraara ummadu hadii la dilo cabsiduna ka badatana saasay naqataa shabaabna waxay dadkaanya ku sameeyaan waa wixii tataarku sameeyoo kale hada dadka iyagoo inya la bahdila ay kacadahayaan iyo nimidaan naf ku afuufnayow yidhi mugaasay dhiig yeesheenoo hadda waa dagaalamaa war madaxweyne xasan sheekh shabaab uu u maahmaahay wuxuuna yidhi nin oday ah oo duqoobay oo tabar dhigay oo xanuunsan oo meel yaalla xaaskiisa u timid oo waxay tidhi dardaaran markaas buu wuxuu ku yidhi weli iskama quusan waa ka tagtay oo maalin kale inta ku soo laabatay waxay tidhi niyahow naf ma haysida dardaaran mar kaleo wuxuu ku yidhi haddana weli iskama quusana iga tag mar saddexaaday inta ku soo laabatay ee waxay tidhi niyahow indha aan u jeedo ma noolaa rabtida dardaaran odaga oo ahay nin aad u adduunya jeclaa mar kale wuxuu ku yidhi xaaskiisii iga tag weli iskama quusan hadana islaantii oo aad u xanaaqday odayga waxay ku tidhi war niyaw haddaadan iska quusan annagaa kaa quusanay iyo bini'aadam haddaad tahay dardaaran marka madaxweynuhu wuxuu yidhi shabaab waxaan leenahay haddii aadnaan iska quusan annagaa idinka quusannay oo dadkaa idinka quustay oo dalkaad dhibteen oo idinka quustay na dhaafa oo dardaarma oo dhinac naga mara oo lafihiinna kaliya u turow naga badbaadsada wax ku qaadan maysaan wadaraha adduunke weydiiya culimada waar waxa layidhi wan wan ilaa la gowraco indhihiisu cirka ma arkaan markaa nimanka khawaariijta ah ilaa ciribtooda la gooyo caqli ku soo noqon maayo war dagaalku waa jooga waxaan dhihi lahaa koonkaba ilaahbaa leh oo keenay aadmiga kalsoonida han kale buu shakhsigu sama ku keenaa kalamaan hayuurin sidii xaamud karasaye ka qayb gala dagaalko u kaca waa kal diriireede war ummadda waa nugu dirtay dhegayso kalamaan warkii ay dhahdo shacabka loo duubo xog nadiifa weeyo dadka lagu karbaashaahe facebookyada haddii lagu arkoon gelinna yuutubka shargareeya suugaanta waa lagu madiixa war ninkaan dadka nuguma diri karo kalamaan furunta waa jiraane dagaalkuna waa af iyo adine ma waadan ogayn halyeeyada ku sugan aagga hore ee furunta oo ay ka yihiin hankool iyo carash iyo taash iyo tiam iyo qaar kaloo badan iyo qaar kaloo badan oo haddama waxaad na leedihiin kalamaan maxawisleyna waa ka mid war kalamaanee war mahaysiin baabuurkii shacabka beledweyne lagu gumaaday oo khawaarijta balaayada ku soo rartay canshuuraa laga soo qaaday buundada u ku soo gudbaa la yidhi ragaana soo dambintiyaa la yidhi haddaani waxaan u arkaa kii canshuurta ka qaaday iyo kii waday iyo kan soo damiintay iyo kan soo raray waxba inay isdhaamin oo iskudambiyiin yihiin waar waa ismadhaantay ee dhasheed warbowa beled weyne eh. dhinacna inuu nadiif hado dhinacna balaaya ku jidho ma dhici kadho war kalamaanay waxaa la yidhi eh. hurdadiiyo shabaabkii wax badan noo harsama diiday eh. ha la dilo markay dhalatay oo horarka loo jeestay hundhur baa ka muuqdiyo inuu hoos u fooraree halyeeyadii ku baxay wiilashii horay u sii aaday sidii bay hujuum ugu wadaan hoote iyo layne halgankiyo dagaalkan socdiyo hawsha weli taagan hagrashiyo haddaan lagu banjarin hebelba waa seexday halhaleelna laysugu gurmado waa hirgelayaahe haraadiga markaan lay tegniyo maqlayaashooda kan iyaga u heelina gadaal naga haraataaya iyo kii hagaag noola wada la hubsa doonee gabadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye xubintii kalema ad maqlayseen gudahaan wayna intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen k n gabagabada barnamijka waxaan kaga tegaya heesay ku luuqeeyaan fanaaniinta axmed moogid liibaan iyo xalimo khaliif magool heystii ammaantaada intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo acaylkii u adkaysan Aman kadar aroosiye ayaankii adduunkaay amba kuma ilaawine